waxaan kusoo jirnaa kitaabkii sharxu qatri nada waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan alasmaa alatii tacmalu camal alficil annawcu nawci nawci alraabicu ee afeeyey nawcaasoo min alasmaai asmaadii kamid ahaaday allatii asmaada tacmalu camal ficil allatii asmaada tacmalu camal falayda camal alficli ficilka camalkiisa amhilat lmubaalaqati amhilat mubaalaqa weeye wahiya amhilatu mubaalaqana khamsatun shan weeye facaalun weeye wa facuulun weeye wa mifcaalun weeye wa faciilun weeye wa facilun weeye nuuca afraad oo asmaada camal fasha ka mid ah camalka ficilkooda waa amhilatu mubaalaqa annawcu nawci nawci araabicu afrey nawcaasa min alasmaai asmaadii kamid ahaaday allatii asmaada tacmalu midda camal falayda ahaatay camal alficli wahiya amhilatu mubaalaqadii khamsatun shan weeye facaalun weeye wa facuulun weeye wa mifcaalun weeye wa faciilun weeye wa facilun weeye qaala shaaciru wuxuu yidhi akhal xarbi akhal xarbi wuxuu xaalo ka yahay beydka uu inin qorayo maxamed muxudiin cabdilxamiid damiirku jira fa intaku wuxuu la hadlaa naftiisii naftiisii u tajriid intu ku sameeyu qof kale camal uu ka dhigu la hadlaa fa intaku haddaad tahay uu yidhi faatadka inay kaa tagtay asamaau samadii oo aadan samadii degi karin oo samadii aadan inaad degto ay arrintaasu ku dhaaftay fa inanii aniga uu yidhi biarfaci maa shayga ugu sarreeyaan ku suganahay biarfaci maa shaykan ugu sarreeyaan ku suganahay xawliya hareerahayga ahaaday min al ardi dhul xaala uu yahay adwala mid dheer xaal uu yahay akhal xarbi dagaalka walaalkiis xaal aan ahaydhe fa inanii damiirulmutakalimka aa laga xaalayna damiirulmutakalimka fa inanii aniga kaa-inun biarfaca maa biarfaci maa dhe biarfaci maa makaankan ugu sarreeyaan ku sugana akhal xarbi dagaalka walaalkiis xaalo aan ahayaan ku sugana labaasan mid xidhasho badan xaalan ahaan ku suganahay ilayhaa liajlihaa xarbada darteed jilaalaha qalabkeeda walaysa ma ahaanin ninkii uu yidhi iltifaadu sameeyo siduu mutakalim ugu socda ayuu haddana qaybo u bedelay walaysa huwa ninkan kula hadlaa ma ahaanin biwallaaji lkhawaalifi teendooyinka mid gelid badan acqala oo bawdaka nacle wuxuu yidhi fa in haddaad tahay faatadka inay kaa tagtay asamaw samadii oo aada samadii degi weyday fursadaas hadday ku dhaaftay inaad samada degtaa fa inanii aniga kaa-inun waxaan ahaaday biarfaci maa makaan midka ugu sareeya xawliya hareerahayga ku sugnaaday min ardi dhul xaalu yahay inta hareerahayga joogta makaanka ugu sareeyaan degana adwala xaalu yahay makaanku mid dheer aqal aqalxarbi dagaalka walaalkiis xaalaan ahay aan ku suganahay makaanka ugu sareeya aqal aqalxarbi marka kaainunta ku sugan biarfaca majhuulkaas meesha ku tacaluqay damiirka mustatirka ku jira mutakalimka u laabana kaasa laga xaalayna aqal xarbina waxaa loola jeedaa mulaazimu laha mid dagaalka laazima saasaa loola jeedaa aqal xarbi dagaalka walaakiis xaal aan ahay labaasan xaalaan ahay midka xirasho badan ilayhaa liajlihaa xarbada darteed jilaalaha qalabkeeda jilaal waa jamcu jullin jullina waxaa loola jeedaa qalabka dagaalko sida diracbireedyada kaasaa loola jeedaa sida diracbireedyada kaasaa loola jeedaa kaasaa loola jeedaa marka hadda maxalushaahidku waxay tahay labaas oo facaal ah amhilatu mubaalaqa ayaa nasbistay mafcuulkaas oo ah jilaala ah. walaysa huwa ninku ma ahanin biwallaajin mid geli biwallaaji lkhawaalifi teendooyinka mid gelid badan hadii la yidhaha dagaalaa jira mid teendhada hoos gabaal meesha taliska gala ma ahiyuu leey ah, oo meelahaas ku dhuunta ma ahiyuu leey ee safka horaan iska taaganho diyaaraan ba ahay mar walba walayse huwa ninku ma ahaanin biwallaaji lkhawaalifi teendooyinka mid gelid badan acqala mid bawda ka nax leh oo soo bax marka layidhahdo teennada ku jirana labada tafood inta jaciyaan jilbaha isku dhuftaana ma ahiyuu leey kaas laftirkiisa ee anaaba safka hore iska taagan uu leey wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi daruubun anta adiga niyahu daruubun ku garaacid badanaad tahay binasli sayfi seefta birteeda ku garaacid badan suuqa simaanihaa geela kuwiisa cayilan shanshooyinkeeda daruubun waa qabar mubtadihiya maxduufa anta adiga daruubun ku garaacid badan ayaa tahay minuu ammaanaya deeqsnimuu ku ammaanaa binasli sayfi seefta birteeda mid ku garaacid badanaad tahay suuqa simaanihaa geela kuweeda cayilan samiinatun asimaan lagu jamciyey geela kuweeda cayilan kuwa shanshooyinkoodaad garacda haddii geeli haddee seefta lala dhacay waa la gowraca macnaheedu wey oo geela ayaad u qashaa wey dadka geela ayaad u qashaa saas ula jeedaa idaa cadimuu zaadan dadku hadday jiscin waayaan ama saadku waayaanna fa adiga caaqilun midkii wax qalaa tah ah. oo qala caaqilka hadda daabixa loola jeeda mid qala ah, caqriga hadda waxaa loola jeedaa naxrigi mid wax qala a ah tahay anta adiga daruudun ku garaacid badanaa tahay binasli sayfi sayfta birteeda ku garaacid badan suuqa simaaniha geela kuweeda cayilaanshanshooyinkooda idaa idaa cadimuu dadku markay waayaan zaadan zaad fa inaka adiga caaqirun midkii boqnagooyaa tahay geela oo geela qala maxalushaahidku waxay tahay daruubun oo amhilatu mubaalaqaa ictimaadna haysta oo mukhbaru canhuya ka horeeya maxduufa antaca ka horeyda a camal falay wuxuuna nasbistay suuqa oo mafcuul bi ah suuqadaasu nasbistay suuqadaasu nasbistay wa qaaluu waxay yidhahdeen inahu ninku la minxaarun waa mid gowricid badan bawaa-ika geela kuweeda cayilan inahu ninku lamin xaarun waa mid gawricid badan bawaa-ikahaa geela kuweeda shilista ah cayilan marka minxaarkaas weeye waa amhilatu mubaalaqa ictimaadu haystaaho mukhbaru canhu walow mansuuqan onagi nir waa isminada ah, mukhbaru canhugaas ayuu haystaa oo ictimaadaya bawaa-ika ayuu mafcul bihi nasbista wallaahu allah samiicun waa mid maqal badan ducaaa man qof baryadiisa dacaahu tuuga wallaahu allah samiicun faciilun ah amilatu baalaqa aha ilaahay waa mid ajiibid badan ama aqbalid badan labadaba waa mid ajiibid badan aqbalid badan maqlid badan wallaahu allah samiicun waa mid ajiibid badan ducaaa man qof baryadiisa dacaahu ilaahay tuuga hadda samiic waxay nasbisatay ducaa wa qaala soo gaaray anahum nimankaasu maziquuna inay googoynayaan cirqii sharafteeda qorcayga loo sheego warkaas waxna maaha naga garanin waa iska geed mujrim markaasuu le war kuwaas wax loo jawaabo ma astahila waa un dameer qayliyey dameer qayliye amaad dhihi kartaba ka hadla tiyuu ka hadla markaasuu yidhi waxay soo gaaray annahum ayagu maziquuna inay googoynayaan cirdii sharafteeda oo ay wax iga sheegayaan jixaashul kirmalayn wey xadfale hum ayagu jixaashul kirmalayn meesha kirmalayn la yidhaah dameeraheedii yaryaraa weeyu lahaa dameera xaal usugnaaday fadiidun saw waa dameer iska qaaqaan iskale wey dameer qaaqda haddaad tira ka waran waxa wey ana waa ka daba jawaaba waa baadiyoobe marka uun kirmanayn dameeraheedii yaryaraa jixaash waa jamcu jaxshin jaxshina waxa weyan waa dameerka yar dameerka yar wey dameerka yar weeye marka meeshaas oo la yidhaha kirmanayn kirmalayn dameeraheedii yaryarka ahaa weeyo iska qayliyaayo lahaas fadiidu sawd xaal usugnaaday marka waxba loo jawaabi maahw leeya afxume waa nuucaas marka maxalushaahidku waa maxe ataani anahum maziquuna cirdii hadda maziqun waa facilun soo maha maziqun waa facilun marka waa canalfala ictimaadna waa haystaa mukhbar canula ka horeeya waa ismuanadee waa ismuanadee cirdiidaasi mafcuul bihi unasbisatay marka cirdii ay mafcuul bihi unasbisatay fiiri maziqun maziquunadaas camal fale haddee jamcigu saalim iyo mufrad iyo kulli waa isku midna anagi soo nir wa akharu lkhamsati shanta wasin kan ugu badan isticmaalan xagga isticmaalka ahalaaatu waa saddexda alwalu ee horeyda facaalun ah. iyo waxa weya facaalun mifcaalun facuulun saddexdaasa ugu badan faciilun iyo facilun labadaasa u yar labadaasa u yar wa akaru khamsati shanta kuwa ugu badan isticmaalan xagga isticmaalka ahalaaatu waa saddexda saddexda alwalu ee horeyda wa aqaluhaa aqalu lkhamsati shanta kuwa ugu yar isticmaalan alakiraani waa labada ugu dambaydo facilun iyo faciilun ah labadaas weeye wa kulluhaa dhammaanteed shantaba isku dar wa kulluhaa shantuba taqtadii waxay keenaydaa takaara alficli ficilka la soo celcelintiisa oo waxa weyn qofkan marka wasin amhilatu malaqaa loo isticmaalaa ficilka wax badan uu sameeyey wey macnaheed ee hal mar qof sameeyey looma isticmaalo falaa yuqaalu lama yidhahdo daraabun mid garaacid badan liman qof daraba garaacay maratan mar marada waaxidatin lama yidhaahdo ee in ficilku marar badan ka dhacay oo in badan uu garaacay wakada baaqi wlbaaqi baaqigiina kada sidaasoo kale u ahaaba wahiya amhilat lmubaalaqadii fi tafsiili kala saaridda oo loo kala saaro bayna makruunin bial wa bayna mujaradin in loo kala saaro mid alu ku jirta iyo midaysan ku jirin wahiya amhilatu mubaalaqadii fi tafsiili kala saaridda dhexdiisa xalay ahaatay iyo war ishtiraadi shardinta kala saaridda oo loo kaa saaro bayna maqruunin bial wa bayna mujaradin in loo kala saaro iyo xagga shardinta ee markii mujarad uu yahay la shardinaa oo loo shardinaa ictinaad xaalo iyo istiqbaal shuruuddaas loo shardinaa kaasmi lfaacili ayay la mid ahaatay sawaan xaala isku mid yihiin ism faacile la mid ah, hala kala saaro oo midka alle waxba loo shardima kii mujaradkaana waxa weya ictimaad iyo xaala istiqbaala loo shardina waa iskula mid wahiya amhilatu muhalaqadii fi tafsiili kala saaridda dhexdeeda xalay ahaatay iyo walishhtiraadi shardinta kasmiilfaacili ism faacil oo kale weeye sawaan isku mid xaal ay yihiin wa icmaaluhaa amhilatu muhalaqada la camalsiinteedu qowlu sibaweyhi waa sibaweyhi qowlkiisa iyo wa asxaabihi sibaweyhi saaxiibadiis qowlkooda ayagaa sidaas qaba in la camal siiyo amhilatu muhalaqada hay u waxujatum siba wey asxaabtiisa xujadooda fii dalika icmaalkaas ay xujaysteen asama waa maqalka carabtaa laga maqla iyagoo camal siina iyagoo camal siina waxujatuhum siiba weyhi iyo saaxiibadiis xujadooda fii dalika icmaalka ay xujaysteen asamaacu waa maqalka iyo walxamlu xambaaridda calaa aslihaa amhilatu mubaalaqa asalkeedu lagu ambaara asalkeedu waa ism faacil asalkeediyaa lagu ambaara ism faacil ism faacilna waa camal fali jiri wahuwa asalku ismulfaacili weeye wahuwa asalku ismulfaacili weeye liannahaa amhilatu mubaalaqada muxawalatun waa la soo wareejiyey canhu can ismi lfaacila laga soo wareejiyey liqasdi lmubaalaqana loo soo wareejiyey ah, qasdulmubaalaqa in ficilka lagu xeel dheeraado marar badanuu dhacay loo isticmaalo saasaa loo soo wareejiyey walam yujizi lkuufiyuuna kuufiyiintu ma aysan banayn ixmaala shayin shay la camalsiintiisa shaygu minhaa min amilati malaqa ka mid ahaaday maxay u banay diideen waa limukhaalafatihaa amilada khilaafideedo liowsaan mudaaric ay khilaaftay walimacnaahu macnihiisiina ay khilaaftay ilaa ficilku takraar ma faa-iideeyo ha xuduud iyo tajadud bisusfaa-ideeya markaasu wuxuu yidhi walam yujis maaysan banayn alkuufiyuuna culimmada kuufiyiinta icmaala shay-in shay la camalsiintii shaygoo minhaa amhilada kamid mid ahaaday limukhaalafatiha liajli mukhaalafatihaa amhilada khilaafideeda darteed aysan u bannayn liowsaani lmudaarici mudaarica owsaantiisi ay khilaafeen iyo weli macnahu macnihiisi ay khilaafeen waxamaluu waxaa la yidhahda isimka ka dambeeya mansuubka xuyo tirada badan intaas ilaa shantii mid walba mitaalaan u keenay isimka ka dambeeya yaa ku camal falay haddaysan iyadu camal falayn waxamaluu waxay ku xambaareen nasb alismi isimka la kordhigidiisa alladii isimka istaqara ku sugnaada bacdaha gadaalkeeda calaa taqdiiri ficlin ficla soo qadaridiis ficlaa lasoo qadara hay yihahdeen ficil aa lasoo qadara wa manacu waa diideen taqdiimahu macmuulka la hormarintiiso caleyhi amtilada laga hormariyo ma banaanay yihahdeen wayaridu waxaa ku soo aroora calayhim korkooda qowlulcarab carabta qowlkooda yihahdeen ana alcasala malabka fa ana aniga sharaabun mid cabid badana tan ka warama waa kan isaga ka amal casala waa kaas ka waa kaas ka fiiri xaashada sajaaciga wayaridu calayhim waxaa kusoo aroora ay fi lwajayni amalawel midka horeeya fa in alcasala mafcuulu lisharaab wey muqadamu caleyh waa laga hormariyey oo waa waana kuwii diiday waa maali midka labaad faliana hada mawdica mawdican laa yasluxu ma subado fii dhexdiisa taqdiiru ficli ficlima soo qadari karo liannahu shaniya laa yubsalu lama kala fasliyo bayna amaa iyo walfaa-i bijumlatin ficliyatin kayri shardiyatin ma lagu kala fasliyo marka ficil meesha lama soo geli karo hadday yidhahdaan ficilaan keeni lahayn walam yujis ma banayn bacd lbasriina basriinta gobolkood icmaala faciilin wa facilin basriinta gabalna waxay dhaha maya saddex waa camal fale facaalun mifcaalun facuulun saddexdaas waa camal fale laakin faciilun facilun labadaas camal fali me ay yidhaahdeen walam yujis ma banayn bacd lbasriina basriinta gobolkood icmaala facilin wa facilin waajaasa jarmiyu jarmi asagu waa kala qaaday oo facil iyo facilu kala qaad labadaasuu kala qaaday waajaasa waa baneeyey aljarmiyu wuxuu baneeyey icmaala faacilin faacilin wasinka ah duuna faciilin ka sokay linahu muxuu u doortay waa yahay ficil liannahu facil calaa ku socda ficil wasinkiis wadaalika ficilkiina ka calima iyo wa fahima wey ficilu ku socdaa mogtahay calima fahima soo ma jeedin iyo wasmulmafcuuli weeye kan kaleto asmaada camal fasha ka shanaad iyo wasmulmafcuuli weeye wadalika mithaalkii ka matruumin kula garaacayo wa mukramin kula karaamayna wey labada mithaal wuxuu kugu tusaalaynaa waxa weeye ismafcuulka hadduu ka yimid ficil hulaahi ah mafcuulu ku yimaadaa hadduu kayru hulaahi ka yimidna xarfu anaytaha mudaaric meeshay tiilay miim godan dhig qabla aakhirkana fati ah, qabla aakhirkana fati sidaasaad ku wadayda wasmulmafcuuli wey wadalika mithaalkii ka matruubin daraba oo hulaahi ka yimid matruub marka waayahay iyo wa mukramin akramo kayrusulaafiyu ka yimid e mukram dheh mundalaq dheh mustakraj dheh awalka miim godan godan iska dhig qabla aakhirkan iska fadxiye saas kuwa wixii kayrusulaafiya wa yacmalu waa camal falayaa huwaysi mafcuulku camala ficlihi ficilkiisii almabniyi lilmajhuuli ahaa ah, ficilkii laga keenay ee almabniyi lilmajhuuli ahaa ficil majhuulaha laga keenay ismafcuulka wayacmalu waa camal falayaa huwaysi mafcuulku camala ficli ficilkiisii camalkiisii almabniyi lilmajhuuli wa huwa ismafcuulku kasmi faacili uu lamid yahay fi tafsiili wlshtiraadi tafsiilka iyo shardinta ism faacil aduu ku soco leh kala qaad waxaa tira al haduu leeya shardi maleh hadduusan al lahayn oo mujarad yahayna waxa weyn ictimaad iyo xariis istiqbaal labada shardiya la rabaa iska dheh mar walbana labada hore waa kuu oo inaad tidhaahdo waa inaan la taskiirin waana inaan la sifayn qabla alcamal labadaasuna waa kuu taagay waxaa uu yidhi wahuwa ism mafcuulkii kasmi lfaacili uu la mid yahay wuxuu kula mid yahay fi tafsiili walshtiraadi uu kula mid yahay annawcu nawci nawcii alkhaamisu annawcu nawci nawcii alkhamisu shaneeyey noocaasoo min alasmaai asmaadii ka mid ahaaday allatii asmaada tacmalu camal fale camal ficli ismulmafcuuli weeye waa ism mafcuul annawcu nawci nawci alkhamisu shaneeyey noocaasoo min alasmaai asmaadii ka mid ahaaday allatii asmaada tacmalu camal file camal ficli ismulmafcuuli weeye wadaalika mithaalkiina ka matruubin kula garaaca wa mukramin kula karaamayna weye wa huwa ismafcuulkii kasmilfaacili ismfaacil ayuu la mid ahaaday fii meladii kiyuu kula mid ahaaday dakarna aan soo sheegnay wixii aan soo sheegnay hadduu a leeyahay yacmalu bilaa shardin hadduu mujarad yahay ictimaad iyo xaaliya istiqbaal a laga maarmaana wa huwa ismafcuulkii kasmilfaacil yuu la mid ahaaday fii meladii kiyuu kula mid ahaaday dakarna aan soo sheegnay taquulu waxaa leedahay yimid almatruubu kii la garaacay cabduhu almatruubu mid la garaaca cabduhu alaana almatruubu ku la garaaca cabduhu adan midtaa rabtaa dhihi kartaa maad xaalo istiqbaal intaa rabto waaya midaad rabto saddexdaad ku soconaydaa fa turficu waad godee alcabda alcabda aad godee wa iska godee fa turficu waad godee alcabd amase fatarfacu waa aad gode alcabda alcabd aad gode ama alcabdu aad gode alcabdigaaba fiicane fatarfacu waad ah, gode alcabdu alcabd alcabdi waa mafcuul bihi sogti maay maxaa loo godaa mafcuul soo lama nasbi jiri fatarfacu waa aad gode bu yihi alcabdu waana mafcuul bihi kuma laho hay macali hal ilaale xikaayada hore isagoo rafcisan loo soo sheegay waa sax fatarfacu waad gode alcabdu aad gode bimatruubin aad ku gode waxaa loo godaa calaa annahu cabdigu qaa'imun mid taagan inuu yahaad ku gode maqaama faacili ficilka faacilkiisi booskiisi inuu naay faacil yahaad ku gode kamaa taqulu sidaad u leedahay jaa ladii kiyaa yimid duriba la garacay cabdu ilaa haddii ficil meesha la galo waa la godi laha cabdi hadii ficil meeshaan la dhigo ismafcuulku yaallo waa la godi laha maayo faacilka sidii oo kalead ka dhigay marka walaa yaktasu kaas ma ahan icmaalu dalika ismafcuulka la camalsiintiisu bizamaanin zaman zamankoo bicayniide ha ismdalika halkaa lagu ishaara ismafcuulka ashale almatruub wey ee ismafcuul oo dhan maaha walaa yaktasu kaas noqon maa icmaalu dalika almatruub la camalsiintiisa dhe marka ismafcuul ha dhihine ilaa ismafcuul tiradii ka batay almatruub ismafcuulka ashu ku jirta camalsiintiisa waa walaa yaktasu qaas noqon maa icmaalu dalika almatruub lacamalsiintiisu bizamanin zaman bicaynihi daatadiisa muxuu waayahay zaman ugu gaar noqon waaye maadi xaalo ismaal xuu u camal falaa waa lictimaad cuskashadiiso cala alalifi walaami cuskada alaa ku jirta mar haddii ali ku jirtaan saasa ballanku ahaa inuu maadi xaalo iyo istiqbaal ku camal fali karo wa taquulu waxay leedahay zaydun zayd matruubun waa mid la garaaca cabduhu addoonkiisa haddaa la garaaca hadan beriyaa la garaaca labada bisaad dhigi kartaa maanta kama dhigi kartid wa anta walxaalaad leedahay anta adiga turiidu aad doonay ha fatucmilu waad camal siinayde fatucmilu waad camal siine hu hu madruub aad camal siine fiihi cabdiga dhexdiisa ad ku camal siine oo waa uu ku camal falaad leeda waa goorma in aradta haddaad ula jeedo bihi madruubka alxaala hadeer waktiga la joogo aw ilistiqbaal waqtiga soo socda labadaasda mid ula jeedo xaali istiqbaal waa shardi markaan mujarad weeye fatucmilo waad camal siine hu madruub fiihi fi lcabdi aad ku camal siine in aradta jeedo awl listiqbaala istiqbaal hadaad ula jeedo walaa yajuusu waxaan bannaanayn an taquula inaad tidhaahdo madruubun waa mid la garaacay cabduhu addoonkiisa ood maadi ka dhigto ma banaana ma banaana walaa yajuusu waxaan bannaanayn an taquula inaad tidhaahdo madruubun waa ku la garaacay cabduhu addoonkiisa walxaal ma banaana inaad tidhaahdo anta adiga turiidu aad doonayd almaadi adoo maadi doonaya almaadiya qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayna lilkisaa-i lawadoogad kisaa-iye asagu inuu lahaa war laba shardiyo xaal istiqbaal wa kalbun baasidun diraacayhi madiyay weye u dhahay waa tanaa marka asagu sidii ku socdaa walaa yajuusu ma banaana an taquula inaad tirado walaa an taquula walaa yajuusu ma banaana an taquula inaad tidhaahdo maqruubu zaydani labadii zayd waa kuwa la garaacayaan ma banaana maba camal fari karta illa markaan ictimaadba ma ictimaadka weynta la waaye darteed uusan u banaanayn qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaan khilaafayno lilakfashi oo asaga khabiru binulihbinu kuu haya hmm, tiuu la fadhiyo wa sifaatu sifadii weeye dhe sifadii almushabahaatu loo ekeysayey bismi lfaacili isi faacilkaasoo almutacadi u gudbaa liwaaxidin halmam almafcuul wahiya sifadaasu asifatu waa sifada sifada almasuuqatu la dhalaaliyey ligayri tafdiilin fadilid qayrkeed loo dhalaaliyey liifaadati hubuuti sugnaansho inay faa'iidada loo dhalaaliyey wadalika mithaalkii ka xasanin mid wanaagsan wadariifin mid dhugle wadaahirin mid daahira wadaamirin mid caataa wey walaa yataqadamuhaa sifada kama hormaro macmuulaha macmuulkeedu walaa yakunu macmuulkii ma noqdo ajnabiyan wa yurfacu waa la goda huwa macmuulka cala alfaaciliyati faacilnimo waa lagu godaa awilibdaali badela lagu godaa wa yunsabu huwa macmuulka waa la kordhigaa cala tamyiisiyaa lagu kordhigaa aw itashbiihi u ekaysiin bilmafcuul bihi loo ekaysiiyo a lagu kordhigaa wathani ka labaad oo mafcuul bihi in loo ekaysiiyo ah yatacayanu waa caynoodaa fi lmacrifati macmuulku hadduu macrifo yahay wa yuqfadu hoos dhigaa kii lixaaduu galay oo asmaada canulfusha ka mid a wa sifatu sifadii weeye de ismu lficli weeye walmasdar weeye wasmu lfaacili wlmithaalu wasmu lmafcuuli halkay isku cadfan yihiin wa sifatu sifadii weeye sifadii almushabahatu loo bismi lfaacili ism faacila loo ekeysiye ism faacila loo waxa loo leeyahay ayada ficil laazimaha laga keena ficil laazima bisa laga keena ficil mucadaa lagama keeno laakiin isim faacilka ficil mucadaa iyo mid lasim labada waa laga keenay marka isim faacilka ficil mucadaa marka laga keeno mafcuul qaadana asagii mafcuulu nasbisana sifa mushabaha ayada ficil laasimaha laga keenay isim mansuubana waa laga dabamarina marka waa leedaha war laasima laga keenay mansuubka wuxuu yahay nasbiday waxa leedahay ism faacil hal mafcuul qaadaya loo ekeysiye hal mafcuulla waxaa loogu qeydaa laba mansuub kama dabamarto iyada ah, ilaa iyadaba ficil laasimayda ka timid halka haddaaba dhib lagu helayba oo mansuubka ka dambeeya kaas marka xaakeena marka la yihahda laga jawa waa laleeyahay isim faacilo hal mafcuul qaadaya loo ekelsiya laleeyahay waa sifaatu sifadii wey sifadii almushabahatu loo ekeysiyey bismi lfaacili ism faacil ism faacilkaasoo almutacadi ugudbaa liwaaxidin hal mafcuul wa hiya sifatu mushabahada asifatu waa sifada almasuuqatu la dhalaaliyo lasoo qaatay ligayri tafdiili fadilid qeyrkeed ismu tafdiil ma aha ah, taas waa soo socda isagu ah, ayada tafdiil ma faa-iideydo tafdiil faa'iidaymaydo shaygaanu shaygaas shay waxna waa la wadaaga waxna siyaad uga ya faa'iidayme ma faa'iidaydo ha tafdiilku moogtay waa mushaaraka iyo ziyaado soo maaha ma faa'iidaydo marka macnaha haddii la idhaha xasan waa wanaagsan yahay laguma dhihin hebel xusniga waa la wadaaga waana ka sibtaa laguma dhihin keliya waxaa lagu sheegay xusni inuu ku sugan yahy bis intaasaa laguu sheegay tafdiil male iyado ah, tafdiil male waaye liifaadati hubuutiyana loo dhalaaliyay ayadu waxay faa'iidaydaa wasfigaan inuu sugan yahay waxyaalaha isim faacilka ku khilaafsan tahay xuduud iyo tajadudu tusa isim faacilku ayado hubuday tusi ah, shay ku sugan ah, shay aan awal jiri jirin oo gadaal ka yimidu tusa isim faacil ayadoo shay iska suganay tusi bes liifaadati hubuuti sugnaansho inay faa'iidaydo sidaas ayaa loo dhalaaliyey hmm, inay sugnaansho faa'iidaydo iyado waxaa hadii lagu yihahda zaydun shujaacun zayd waa geesi haddii lagu yidhi geesinimadu sifo ka maqnaa jirto gadaal uga timid miyaha maaha waaba ku dhashayba waaba ku dhashay sijiya uu ku dhashay weye haddii lu idhaha zaydun jamiilu waa mid qurux badan awal waa fil daraa uga dhawaada qurxoonaaday miyaha maaha waa sifo laazimayda ah, sidaas darteeda sifa mushabaha maxay faaideydaa hubuud iyo dawaan sifo meeshaan ku suganay faaideyda isim faacilna xuu faa'iideyne shay aan sugnaa jirin oo gadaal ka yimi qaatilu hadii la welgiis muu wey isagoon dili jirin uu dib ka bilaab ma daaribu hadii la darbidda miyuu darbiga miyuu iska wadaa miyuu ku nasho asagoo garacaya maya mar un buu gadaal ka keenay garaacidda sidaas darteed istifacil xun faaideyne sifo aan awal jiri jirin oo gadaal ka timi sifa mushabahan xay faaideyne sifo weligeedba kusugneed daatada sifo weligeedba kusugneed wadalika mithaalkii ka xasanin mid wanaagsan waa dariifin mid dhug loo caqlile wa daahirin mid daahira wa daamirin ku caataa afartaas mithaal wuxuu u keenay tolob wuxuu u keenay wuxuu hormariyey xasanin dariifin isim faacilkan waxaa laazima inuu ku socdo calaa xarakaatilmudaaric wa sakanaati mudaarica xarakadiisii iyo sakanaadkiisii sifa mushabaha inaysan ku soconay u badan tahay inay ku socotana waa la arkaa waxaana haaliba inaysan ku socon saas darteeda laba miaal wuxuu hormariyay aan ku socon xasanin fiiri xasanin soo laba xaraka maaha mudaariceedu wuxuu ahaa yaxsunu yaxsunu xarafka kooaad xarakaa saaran xarafka labaadna sukuun tana xarafka labaad xasan xaa saaran xarako waa khilaaftay somaa mudaariceedii dariifin yadrufu fiiri yadrufu xarafka kooaad xarakaa saaran xarafka labaadna sukuuna saarna mudaaric kana dariifna xarafka labaad xarakaa saaran marka labada miaalo horeto wuxuu kugu miaalinaa sida haalibka ah xarakaadka iyo sakanaadka mudaarica kuma socoto labada dambaydoo daahirin iyo wadaamirinna wuxuu kuugu misaalay inay ku socotaa dhici karto oy marmar ku timaado maxaa hadda daahiri mudaaricd waa yadhuru ha yadhuru hadda fiiri yadhuru xarafka ugu horaya xaraka masaranta saaranta xarafka labadna marebayin xarafka saddexaa ma xarakaysaye daahirna sidoo kale ha daamir yadmuru wey yadmuru ha marka waa ku socda marka inay xarakaadka iyo sakaraadka mudaarica ku timaadana waa la arkaa inaysan ku imaana waaba sida badan ad leeda saasuu marka miaalada kuwan ku socon uu u hormariyey marka waxyaalo ay ku khilaafto isim faacilkoo badana jira isaga keeni doono qayb kamid ahe shan uu sheegi doonaahe walaa yataqadamu ma hormaro ha sifo mushabaha macmuulha macmuulkeedu kama hormari karo ha tabar yarta iyadu ma ka hormari karo ma la ogola inuu ka hormaro walaa yataqadamu kama hormaro haa sifada macmuulaha walaa yakuunu ma noqdo ajnabiya laakin isim faacilka waa ka hormari kara waa ka hormari karaa abaahu daaribu inaad dhihi kartaa zaydun zayd abaahu mafcuulkii daarigaday daaribu waa lagori laase waa xoog badan yahay ficilu toos farac uga yahy ayaduna isim faacil oo ficil kasii faraca ay farac ka tahay waa farcu farac iyadu ha isim faacil oo awalba ficil farac ka ahaa ay kasii farac tahay iyadu waa farcu farcin iyadu isim faacilkuna waa farcu asli asalu farac ka yahy hal tilaabu kala yahay waxa weeyaan uu jira asalka marka walaa yakunu macmuulkii ma noqdo ajnabiyan ajnabi ma noqon karo waa inuu sababi noqdaa waa in mawsuufkeeda damiir u laabana uu la xiriirso lafdan ow taqdiiran amase wax damiirka bedel zaydun zayd xasanun xasanun wajhuhu fiiri wejha kula zayd se u laaba ma mawsuufkeeda ilaa iyadu waa sifa soo lama dhihin zaydun zayd xasanun waa miduu wanaagsan yahay xusnigan yaa ku sifaysan sayda ku sifaydan mawsuufa wejhu hu sayidka wejigiisa dhe damiru laaban waa in lala xariiriy alaykum salam lafdan sidaas waa in loola xariiriy ow taqdiiran zaydun zayd xasanu waa mid wanaagsan wejhan ay minhu wej xaggiisa ka ahaday wa ah, lafdan ow taqdiiran ama shay ka bedela waa in la keena zaydun zayd zaydun zayd xasanun alwajha alwajh ashaasa damiirkii ka bedel ah, ashaasa mudaf ileykii ka bedela zaydun zayd xasanu alwajh ashaasaa damiirka ka bedela saddexdaas mid waa inuu noqdaa in damiir mawsuufka laaba lala xidhiiyo macmuulka in damiirkii shay kaci wada lala xidhiiyo al in damiirkiiba lasoo qadara wax ka dhexeeya male ajnabi ma noqon karo ma dhigi kartid zaydun zayd xasanun camran camr waa nin kale mogta zayd maahane calaaqa kalama dhaxay zaydun zayd xasanun camran ma dhigi karti lakin isfaacilka waa dhigi karta zaydun zayd daaribun camran taas u qaadana ajnebigu marka macmuulkeedu ajnebi kama noqdo kama noqdo mawsuufka wa yurfacu waa la godaa hadda waxaa la gelayo macmuulkeeda macmuulkeeda waa la rafci kara waa la nasbi kara waa la jeri karaa saddexda waa noqon karaa la rafciyo xaa lagu rafciye haddii la nasbiye xaa lagu nasbiye haddii la jerasi xaa lagu jeri haddii la rafciyo laba weja mid lagu rafciye hadii la nasbiyo laba weja mid lagu nasbiye haddii la jerana hal wej wey waa idaafo shantaas inuu ku sheegu rabaa wa yurfacu waa la godaa huwa macmuulkeeda cala alfaaciliyati faacilnimo waa lagu godaa o aw ilibdaali bedelna waa lagu godaa ha oo damiir mustatiro ayada ku asturan laga bedelo waxaa leeda isimka marfuucoo ka dambeeya damiir ayada ku asturana ka bedela labadaasa kuu banaan iyo intana damiirba kuma dhex jire ayadaa faacilkii labadaasa kuu banaan isimka marfuucahoo ka dambeeya sifada mushabaha labadaasaad mid marsiina inaad tiraad sifadu faacilkeedu waa qaadatay waa damiir kanuna iyo inaad tiraahdo damiir kuma jiro sifadan ee isimkaana faacilkiisa labadaasa mid ku godi karta wa yurfacu waa la godaa huwa macmuulka cala alfaaciliyati faacilnima lagu godaa aw ilibdaali bada lagu godaa wa yunsabu huwa macmuulkeeda waa la kordhigaa calaa tamyiisi waa markuu nakiraya macmuulku aw itashbiihi ama u ekaysiin bilmafcuuli bihi loo ekaysiiyo hadduu nakiraya labadaasaa kugu banaan sayidu zayd xasanun wejhan ah, ah. wejhan waa nakiro soo ma ahaan mafcuul bihi u ekaysi u ekaysi waa lagu leeya hade mafcuul maba qaadan karto ficil laazima laga keena bal xoogaa u ekaysi waayo marka xoogaa u ekaysi amase tamiis ka dhiga wajan min jihati iska dhig laakiin waa markuu nakiraya marka labada waj ku banaanta wayusaab waa la kordhiga huwa macmuulka cala tamiisi aa lagu kordhigaa awi tashbiih ku shabihin bilmafcuuli bihi lagu shabaho wathani wej ka labeeya oo ah atashbiih bilmafcuul bihi yatacayanu isagaa caynoobeeye fi lmacrifati macmuulka macrifada haduu macmuulku macrifo yahay ma banaana tamiis maxaa la tamiis nakira noqdaa shardi aheed shuruuddiisa kamid ah inuu nakira noqda soo ma wa yukfadu huwa macmuulka wa la khafdiya bilidaafati waa loo idaafay kara oo idaafana waa lagu khafdiyaa sharax annawcu nawci nawcii asaadisu ee lexeeyey nawcoos annawcu nawci nawcii asaadisu lexeeyey min alasmaai asmaadii xaala uu ka mid ahaaday nawcu asmaadii alcaamilati camal falayday camalalficli ficilka camalkiisa asifaatu sifadii weeye sifadii almushabahaatu loo ekaysiyey bismi lfaacili ism faacilkaasu almutacadi u tallaaba liwaaxidin hal mafcuul hal mafcuul mid u tallaaba loo shabahay maxaa loo leeyahay hadda laba mansuub kama daba mari karto ayadoo hal mansuuba ka daban hal ismoo mansuuba marka laba ma ka daba annawcu nawci nawci asaadisu lixeeye min alasmaai xaale uu ka mid ahaaday asmaadii alcaamirati camal falayga camalalficli asifatu sifadii weeye sifadii almushabahatu loo ekaysay bismi lfaacil isifaacil almutacadi ugudbaa liwaaxidin hal mafcuul wa hiya sifadaasu asifatu waa sifadii sifadii almasuuqatu la dhalaaliyey ligayri tafdiilin tafdiil qeyrkiis loo dhalaaliyey tafdiil ma tusaydo oo maahan ismu tafdiil oo maxaa loo dhalaaliyay haddaysan tafdiid tusayn liifaadati nisbati alxadai xadadka la tiirintiisa inay faa-iideydaan loo dhalaaliyey ilaa mawsuufiha loo tiiriyo bes intaasaa loo tiiriyey inay xadad u tiirido waxaway mawsuufkeeda haddaa tira zaydun shujaacun khalaas waxaa loogu talagalay shujaac sifadaas geesinimada in lagu sugo bis intaasaa laga rabay intaasaa laga rabay duuna ifaadati xuduuin soo dirin faa-iideynteed ka wasfigan aad u tiiraydo mawsuufka markii hore inuusan jiri jirin gadaal ka yimid ma tusto haddaad tidhaahdo shujaacun shujaacnimadu marka hore ma jiri jirin gadaal ka timid maaha ee shujaacnimadaa ku sugan bisadka adle haddaad tidhaahdo jamiilun quruxdu marka hore ma jiri jirin dibu ka qurxoonaad miyay noqon kartaa ma noqon karto ee waxay tahay quruxun baa meeshan ku sugan mama faa'iideydo ayadu shay awal maqnaayo gadaal ka yimid haddaad tidhaahdo kariimun deeqsi kariimun kariim deeqsinimada waa ku dhasha dabeecaday u ahayd iyo sajiil Ah, sajiyay u heliya dabeec marka ma tuso asagu wasfi gadaal ka yimid asagoon awal jiri jirin ee wasfi meesha ku suganoo daa'imoo tusa taasay tusayda mihaalu daalikaas mihaalkiisii xasanun weye fii qawlika xaalo ku sugnaaday marartu waxaan soo maray birajuli nin rajulko xasanil weji weji wanaagsan ah, fiiri hadde weji wanaagga waa sifo ku sugan ma ahan sifo gadaal ka timid marka hore waa wejiku foolxum haddii weji wanaagsanaad miyaha maya ah, sidaasuba weligiis iska ahaa wey sidaasuu ahaa wey fa xasanun xasanun sifatu waa sifo sifo wey sifada hadde maantii naxwiga ahe sifo wey sifada tii oo waxaa loola jeedaa oo waxa weye maa dalla calaa xadatin wasaaxibi sagaba kuu sheega fa xasanun xasanu sifatun sifo weeye lianna sifata sideedaba sifo maa lafdi weeye dalla tusay calaa xadatin xadad iyo wasaaxibihi xadadka kii ku sifoobay ah, shay tusay xadad maxaa yal hadii lu yidhi laba shay ku tusee xadath oo wanaag ah iyo qof wanaaggan ku sifaysan labadaasay kutusee soomaa shujac hadii la waxay kutusee geesinimo iyo qof geesinimo ku sifaysan hadii la yihi kariimun deeqsi maxay ku kutusee karam oo deeqsinimoa iyo qof ku sifaysan marka daato iyo xadath wey wa haadihi midtaan oo xasanun ah kadalika waa saas oo ayadun waxayna tusaydaa xadath iyo saaxiibkiis ayna tusee wina saasa l marka wi inay tahay saasa noo cadda wafi qaacida waxawa maa dalla calaa xadain wasaaxibi wa haadihi tan sifa mushabahana kadalika waa sidaas oo xada iyo saaxiibkiisay tuseen wa hiya sifa mushabaha masuuqatu waa mid la dhalaaliyey ligayri tafdiilin tafdiilid qeyrkeeda loo dhalaaliyay qadcan go-naan ha tafdiil looguma talagelin ayado ma tusay tafdiil maxaa la yidhahdaa laba shay oo shay isla wadaagsata midna ziyaado u leeyahy marka ayadu ma tusto shujaacun geesa leeda ma aha isagaa dadka geesnimada ka badiya oo geesnimada dadka waana la wadaaga waana kasii siyaadanay maaha haddaan ku idhahdo kariimun waa deeqsi macnaheedu ma ahan dadku deeqsinimada la wadaaga waana kasii deeqsinimo badanya waxaa sharci kuma la iyadu kaliya waxay tusee geesinima usugan deeqsinima tusan wanaaga usugan intaasay tusee ayadu hubuuday tusayda wahiya sifadan masuuqatu waa mid la dhalaaliye liqayri tafdiilin aa loo dhalaaliyay qadcan go-naan lianna sifaati sifaata sifaada adaalata tusta cala tafdiili tafdiilka hiya daalatu waa midda tusta calaa mushaarakatin isla wadaagid oo cid kale sifada laisla wadaago iyo wasiyaati dheeraha wadaalika miaalkii ka afdala mid fadli badan mid fadli badan waa maxay fadliga dadka kale horta waa laleeyay oo shirku kuleeyahy siyaado kale haysana wa haystaan waa aclama mid cilmi badan haddii la yidhaahdo wuxuu tusaa mushaaraka iyo ziyaado cilmiga dadka kalo cilmigale waa la wadaagaa siyaadana waaleeya waa ka cilmi badeyn saasuu tusaa wa akara mid fara badan kasrada waa la wadaagaa qayrkiisu siyaadana waa dheri saasuu noqona wa haadihi laakiin sifada mushabahada laysat kadalika ayadu saas maaha ayada maba tusto mushaaraka iyo ziyaado kaliya in sifadaan ku sugan tahay bisay tusi sifadan inay ku sugan tahay oo kaliyahay ku tusi ay ku tusi winamaa wax kale maaha siiqat waa la dhalaaliyey sifa mushabaha linisbati lxadai xadaf in loo nisbeeyo ilaa mawsuufiha mawsuufkeeda intaas bas zaydun xasanun waa mid wanaagsan xusnigaas in zayd loo nisbeeyo camrun shujaacun camar in geesnimadaas loo nisbeeyo cabdullaahi kariimun cabdullaahi in deeqsinimada loo nisbeeyo saasaa loogu talagalay in mawsuufkeeda sifadaas loo xadafkaas loo nisbeeyo intaasaa loo dhalaaliyey inamaa wax kale maaha siiqat waa la dhalaaliye linisbati xadai xadad in loo tiiriyo ilaa mawsuufiha huwa xadadku alxusn waa wanaaga walaysat ma ahaani sifo mushabaha masuuqata mid loo dhalaaliyey liifaadati macna alxuduudi soo dirin macneed inay faa'ideedo Ah, sifo aan sugnaa jirin inay daatadan u soo diriday macnahaas ayadaa looguma talagelin wa acni bidalika hadalkaas waxaan ula jeedaa annahaa sifa mushabaha tufiidu waxay faa'iidayne ana alxusna wanaaga fi lmithaali xaale uu ku sugan yahay mithaalka mithaalkii almadkuuri lasoo sheegay faabitu waa u sugan yahay liwajhi rajuli ninka wejigiisa walaysa xusnigu ma ahan bixaadiin mid gadaal ka yimid mutajadidin oo soo cusbaanaaday maaha ha ma ahan markooda ma lahayn xusni ma lahayne dibuu ka wanaagsanaaday ma faa'iideyn shaqa kuma le masalada shaqa kuma lah wa haadaa macnahaas oo ah hubuut inay faa'iidayda bes iyo dawaan multamisu wuxuu ku dhahay bikhilaafi ismayil faacili walmafcuuli ism faacil ism mafcuul labadaasuu khilaafsan yahi labadaas khilaafkooda wa haadaa macnaha oo hubuut inay faa'iidayda ah multamisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi ismayil faacili walmafcuuli ism faacili ism mafcuul labadaas khilaafkooda fainahumaa ismfacl ism mafcuul yufiidani waxay faa'iideeyaan alxuduuda soo dirin watajaduda cusboonaansho saasay faaideen iyagu alaa tara miyadan arkayn annaka adiga taquul inaad leedahay marartu birajulin inaan soo maray rajulko daaribin garaaci doona camran camr haye fatajidu waxaad ogaaneen daariban daariban mufiidan ku faa'iidaynaa inuu yahay lixuduudi darbi garaaci soo dirisintii saasaad ku ogaaneen fatajidu waxaad ogaane daariban daariban mufiidan mid faa-iideynaya inuu yahay lixuduusi darbi garaacid soo dirisiinteed iyo wa tajadudihi inuu soo cusboonaado garaaciddu oo awal ma jirin dibuu ka garacaawe wakadalika sidoo kale waxaa ahday wakadalika sidaasoo kale waxaa ahday marartu birajulin ninaan soo maray rajulko madruubin mm, huwa rajulka la garaaca mm, yusuf ya ila socod ah. madruubin naa faacil maanta qaadana madruubin huwa rajirka waa la garaaca marka ma la dhihi kara maadi ma laga macnay karaa marartu waxaan soo maray birajulin rajul rajulkoo madruubin la garaacay maadi ma laga dhihi kara aluna kuma jirtay hadda ha ma macno maadi ma laga macnay karaa mafcuulkan hadda camal falaayo ha madruubun ogta waa camal falaa naa faacil qaadana oo damir musakir ah marka maadi ma laga macnay kara mase waa xaala istiqbaal inaan mid ka macnayno hade waana mujaradada xaala istiqbaal caynooda hay cabdal maadi saa loo macnayna ila mujarad ha ha xaala istiqbaal goormaa loo shardinaayey markuu mafcuul nasfaha kaana kusoo marnay hadda dersigiis halay bara mase shalayba allahu mustacaan nasal llahi asalaam hmm. macnaha laguma celin adda badan lagulama ceshan kaliga hadaad ku ceshato madaxa isku ri maasha allah alashirkan waa fududiy <laughs> allahuma mustacaan mana fududeeda heedaan bahayn waayahay fatajidu waxaad ogaane daariban mufiidan ku faydeen inuu yahay lixudusi darbi garaacid soo dirintiis iyo watajadudihi soo cusboonaashadiis dheh wakadalika sidoo kale waxa ahaday marartu birajulina soo maray rajulkoo matruubin la garaacay dheh huwa rajulka ama la garaaca gaartaa dhihi karta marka fiiri garaacidda rajulka la garaaca ma wax iska asalaha mase wax soo diriyey waa wax soo diriyey saasay tusaay wainamaa wax kale maaha sumiyad waa lagu magacaabay haadihi sifatu sifadan mushabahatan aa loo yiri talo mushabaha ha loogu magacaabo magacaasu ku shegay sababta loogu baxshay ha ficil laazimaha laga keenay mansuubna waa qaadee ee isim faacila lagu shabaha intaas wey wainamaa wax kale maaha sumiyad waa la magacaabay haadihi sifatu sifadan mushabahatan mid la shabahay liannahaa sifadan kaana asluha asalkeedu wuxuu ahaa annahaa sifadaanu laa tansibu inaysan waxba kordhigin saas asalka ahaa inaysan waxba kordhigi karin oo maxay u kordhigi weyday likowniha liajli kowniha sifadan ahaanshadeeda darteed aysan u kordhigayn ma'khuudatan mid laga soo qaatay ay tahay min ficlin ficilkoo qaasinin laazim ficil aan mafcuulba qaada karin baa laga keena asalkeeda meel ku qoro isim faacilkana qaasir iyo mucaddo labada waa laga keena waa farqi udhaxeeyay kalun oo hadhow adhin lama soo sheegin lama soo sheegin maanka wa waa lasoo sheegay waa inaad meel kusii qorata way waayahay welikowniha mideeda kale tafiiri sababtaysan mansuub u qaadayn iyo welikowniha waa laba tacliiq ko likowniha heshadeedo ma'khuudatan mid laga soo qaatay ay tahay min ficlin qaasirin iyo welikowniha sifa mushabaha ahaanshadeedo lam yuqsadi midaan loola qastin ay tahay bihaa sifadaas alxuduudu soo dirin loolama qastin fa hiya marka sifadii mushabahana aheed fa hiya sifadii mubaayinatun waa mid ka fogaatay lilficli ila ficilku asaga xuduudu faa'ideeyahay waayahay maxay u nasbinay hadday ficil qaasira ka timid laakinahaa sife mushabahaa laakinahaa sife mushabahaa ushbihad waa eh, ashbahad leh laakinahaa sife mushabaha ashbahad waxay shabahday isma alfaacili ism faacilay shabahday kaasay u ekaatay saasay hal mansuuba ku qadatay laakinahaa sife mushabahaa ashbahad waxay shabahday isma alfaacili fa ucطiyat waa la siiyey hiya sifada xukmahu xukma ismi اfaacil aa la siiyey mafcuulkii labadu xukma naacilki mafcuulkii koobaadna waa naacil faucdiyad waa la siiyey hiya sifada xukmahu isfaacil xukunkiis fil camali uga xugun ah dheh ama fil camal yaa lagu siiyey dheh kaba fiican waa waju shabahi qaabka ayuu shabahday marka halkay wuxuu ku yidhi wawaju shabahi dhinacay uga eg tahay wawaju shabahi u ekaanshaha wejgiisa dheh wawaju shabahi u ekaanshaha wejgiisa baynahumaa bayna sifati wasmi lfaacili xaala uu ahaaday wajushabahaas wajushabah labadooda ka dhexeeya wawaju shabahi wajushabah isku ekaanshaha dhe marka wawaju shabahi isku ekaanshaha dhe marka wawaju shabahi isku ekaanshaha baynahumaa bayna sifati wasm lfaacili sifada iyo iyo ismifaacilka dhexdooda xaala wajushabahi ku sugnaaday anahaa sife mushabaha tuanafu muanaa laga dhigaa wa tufana waa la tafniyeeya wa tujmacu waa la jamciyaa fataquulu waxaad leedahay xasanu nin wanaagsan wa xasanatun gabar wanaagsan wa xasanaani laba ninoo wanaagsan wa xasanataani laba gabdhoodoo wanaagsan wa xasanuuna rag badanoo wanaagsan wa xasanaatun dumar badanoo wanaagsan kamaa taquulu sidaad u leedahay fi ismi faacili daaribun hal ninoo garaaca wa daaribatun hal gabaroo garaace wa daaribaani laba ninoo garaacayaan wa daaribataani laba dumaroo garaacayaan wa daaribun rag badanoo garaaca wa daaribaatun dumar badanoo garaaca wa haadaa oo ah waxa weeyaan tasarufkaas lagu tasarufaa wa haadaa tasarufkaasu waa mid ku dheehan bikhilaaf ismi tafdil ismu tafdiil khilaafkiisa ismu tafdiil isagu saas ma yeelo marar badan maruu yeelaana waa jirtaa waa noo soo socda isagoo saa si fiican ufaahfaahsana wa hada tasarufkan multabisun wuxuu ku dheehan bikhilaafi ismi ismi tafdiil wadalika mithaalkii ka aclama iyo wa agtara oo kale ismu tafdiil mithaalkiisa ka aclama mid cilmi badan wa agtara mid fara badan taynoo ismu tafdiil laa yutanaa lama tatniyeeyo walaa yujmacu lama jamciyo walaa yuanafu lama dhadigeeyo e fi qaalibi axwaalihi waay maaha mar walba hamoodin mar walba waa fii qaalibi axwaalihi falihaadaa saas darteed laa yajuusu ma banaana an yushabaha in lagu shabaho huwa ismu tafdiil fi ismi lfaacil saas darteeda ma lagu shabihi karo lama dhihi karo ismu tafdiil waxaan ku shabaha ism faacil waa la umaba ekaba mayaga isshabahada lama tatniyayo lama jamciyo lama tacniifiyo fi qaalibi axwaali badanaba ismu tafdiil waxaa qaaliba min in lala isticmaalay ka dambaydo oo mafduulka la geliyo mar hadday minu ka dambaydana waa markaas markaan la taniyeynin oo la jamcayn oo la taniitayn ee ifraadka iyo tadkiirka uu laazima waa markaas waa marka min lala isticmaalo haddaan min lala isticmaali maya waa soo socda warkeed hadana xaashiyada intaas yartaa qirabax kuusii siina qirabax intaas kuusii siina waaya waaya wa qawlii aniga qowlkayga uu ku yidhi almutacadi ism faacilka lagu shabahay almutacadi waa mid u tallaaba ilaa waaxidin hal mafcuul ishaaratun ishaaro wey qowlkaasu waxaan ishaareeyey ilaa anahaa sife mushabaha laa tansibu inaysan kordhigi karin ilaa sman ism maaha ismka waaxidan kelis hal isimay kordhigi karta laba ma kordhigi karto saas ku ishaareay walam tushabah lama shabihin sife mushabaha fi lannahu ismafcuul laa yadullu ma tuso calaa xadain xadad iyo wa saaxibii qofkii xadadka sameeyey ma tuso ee kii xadadka lagu dul sameeyey tusa asagu kii xadadka ku dul dhacayuu tusaahe xadadka kii sameeyey maba tuso asagu kasmi faacili sida ism faacilkao kale uma tuso waliana marfuucahaa mideeda kale sifo mushabaha marfuuceedu faacilu weye kasmi faacili xaalo uu la mid yahay marfuucaas walina waxaa tidhahdaa walina marfuucahaa صifa mushabaha marfuuceedu faacil weeye kasmin faacil xaalay la mid tahay dhe sifada mushabahada marfuucahaa damiirka ka xaale ka xaale mudaaf ileyhiga ilaa mudaafkiiyo camal falaaye wa marfuucu laakiin ism mafcuul marfuuciisu naa'ibu faacilin weeye wallah subxana wa tacala aclam sala allah nabi sala allahu ala nabiyina maxamed wala ali